الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال caawa oo habeen salaase ah taariikhda islaamiguna ay tahay lix iyo tobankii bishii shanaad jamaadul uulaa kun afar boqol iyo afartan oo waafaqsan labiyo labaatankii bishii koowaad laba kun sagaal iyo toban waxaynu insha allahu tacaala aynu bilaabaynaa kitaabka yar ee kooban nafcigiisa iyo arrimaha uu ka hadlayuu tilmaamayaana wuu aada u badan yahay ee magaciisa la yidhaahdo xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu dhextaal uga dhignay duruusteennii iyo silsiladeennii fiqiga ahayd ee inoo soo socotay kitaabkii tacriirka ahaa iyo kitaabkii markaa fiqulmanhajiga ahaa ayaynu ku tala jirnay inaynu bilowno ayaynu insha allahu tacaala dhextaal uga dhignay kitaabkan magaciisa sida aan sheegnay waa xisnu lmuslim min adkaari lkitaabi wasunna waa dhufayskii iyo qalcaddii qofka muslimka ahi uu shaydaanka jinka iyo insigaba uu ka gelayay dhufayskaasoo min adkaari alkitaabi wasunna adkaartii iyo digrigii kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga sala allahu alay slm ku sugnaaday kitaabkani marka kutubta dee waxay isu raacsan yihiin qayba ayay isu raacsan yihiin kutubtu isagu wuxuu ka tirsan yahay qismiga ama bahda adkaarta iyo adciyada bahda ayuu ka tirsan yahay qaybta adkaarta iyo adciyaduna muhimadda ay u leedahay qofka muslimka ah inuu noqdo qof muslimah oon bar walba ilaahay xusaa inuu noqdo qof mar walba ilaahay barya qiimaha ay leedahay daraaddeed ayaa iyada oo dee adciyadii iyo adkaartii ay kitaabka iyo sunnaha ay ku firirsan yihiin ayay culimmadu qadiiman wa xadiidan hore culimmadii hore kuwii dhexe kuwan cusub ee maanta jooga waxay ku ururiyeen oo ay ku soo koobeen mu'alafaad iyo kutubo u gaar ah kutubahaasi aad bay u tiro badan yihiin guud ahaan laba qaybood ayaa loo qaybiyaa qaybi waa usuul ama waa umuhaadkii waxaanay inta badan ay leeyihiin iyagu asaaniiddii iyo sanadkii bay leeyihiin iyo aimadaa qortay adkaarta sanadkii ay ku warinayeen cidday ka wariyeen iyo cidday kasii wariyeen iyo cidday kasii wariyeen ilaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ay ka gaadhayso waxaa ka mid a ah, calaa sabiili lmithaali lilxasr kitaabka la dhaha camalu lyowma aleyla ee imaamu nasaa-i uu leeyaho maanta hal mujallad ku daabcan adducaa kitaabka la dhaho imaamkii weynaa muxadidkii weynaa dabaraani uu leeyahay addacawaad kitaabka la yidhaayo mid weyn iyo mid yarhoo isagana imaamkii weyneeye bayhaqi uu leeyahay waxaa ka mid ah addacawaad oo mustakfiri iyadana uu leeyahay waxaa ka mid ah camal yowm leyla oo ibnu sudni iyadana uu leeyahay oo hal mujalad isna ku daabacan waxaa jira adducaa oo liabi daawuud saaxibu sunan isagana uu leeyahay waxaa ka mid a ah adducaa kitaab islan la yidhaahday oo libni abidunya imaamkaa weyn ee mu faraha badnaa lahaaba isaguna leh addikru kitaab kaloo islan la yidhahdo yuusuf alqaadi uu leeyahay baa jira addikru kitaab kaloo islan la yidhahdo xaafidkii weynee faryaabi uu leeyahay baa jira adducaa kitaabkiisa la ilaayo imaamkii weynee shaaficiye maxamili uu leeyahay baa isaguna jira iyo intaa toban laabkeed oo fara badan ayaa jira oy culimmadu qoreen waxaa jira qeyb kale oo ayaga lagu tilmaami karo furuuc iyo laamay inay yihiin oo aimada iyo culimada qortay ay ka soo ikhtisaariyeen ama ka soo dhambaleen ama ay ka soo doorteen kutubaha culimmada hore ee ajiladaha waaweyne ay qoreen waxaa ka mid ah camalulyowma aleyla oo inta badan isagoo aan ay sanadkii isaga ay ka jareen camalulyowma aleyla imaam almundiri uu leeyahay xilyat alabraar wa shicaaru lakhyaar fii takhliisi dacwaati waladkaar oo imaamu nawowi uu leeyahay oo isaguna kutubaha ugu muhiimsan ka mida oo haddana ku daabacan dabcad markaa aniiqoo mujalladka markaa burana oo weliba daarulminhaaj ayaa daabacday waana kitaabka la yidhi bici daara washtari ladkaar wax kale haddaad weydaartaada intaad iibiso kitaabka adkaar soo sooibsoo soo siiso waa halkaa mujalad buu ku daabacan yahay waxa uu leeyahay sharax isaguna aad u qiimo badan oo marka shuraaxda ducooyinka iyo adkaarta laga hadlayo ugu qiimo badan alfutuuxaat arabbaniya cala aladkaar الnawawiya ayaa la yidhaahdaa maxamed binu cali bin moxamed bin muxamed allaam baane albakri sheekhii daliil faalixiin kana lahaa ayaana isaguna oo saddex mujallad ayuu ku daabacay oo daabacadda ugu wanaagsan daar bnu xasmi ayaa daabacday muddo dheer markaan raadinayay ayaan soo helay bari dhaweyto waxaa ka mida ah alkelimu ayib oo sheekh islaan ibnu taymiya uu leeyahay baa ka mid mida ah. oo isaguna kitaab qayim ah oo dee maanta isagiiyo shuraaxdiisuba ay daabacan yihiin alwaabil sayib waraaficu alkelimu ayib ayaa isagana ka mid ah ardaygiisa ibnu qayim iljawsi iyadana uu leeyahay waxaa ka mid ah isaguna marka laga hadlayo xilligan mucaasirkaa waxa ugu muhiimsan kitaabka leeyahay tasxiixu ducaa tasxiixu ducaa waa kitaab isaguna aada u muhiim oo dikriga iyo ducada si fiican uga hadla waxyaalo fara badan oo markaa la xidhiiran oo kaga hadlay a ah, sheekh abu abuzayd baa leh isaguna waa laba jus muddo dheer ayaan raadinayay markaan ka quustay waxaan kala soo baxay markii dambe isagoo b d f waxaan kala soo baxay internetka ayaan kala soo baxay way badan yihiin waxaa ka mid a ah kitaabkeennan xisnu muslimka ee aynu caawa bilaabayna ayaa kutubta dambe kamida ah hortu kitaabku bahdaasu ka tirsan yahay waxaana dareemaysaa markay waxaasoo kutuba boqolaal gaadhaya culimmadii hore iyo kuwii dhex kuwa dambe ay ka qoreen yani sida ay muhimadda ay u leedahay adkaartu qofka muslimka iyo ducadu kitaabkan waxa qoray sheekha ilaahay u naxariiste dhowaanta dhintay saciid binu cali bin wabi alqaxtaani sheekhaas ayaa qoray sheekhaasi waa sheekh sacuudiya waxa u dhashay taariikhdu kun saddex boqol toddobaatan iyo hal hijradu markay ahayd baadiyaha waadilcariin meesha la yidhaahdo oo magaalada abha la yidhaahdo sharqigeeda ama cadceed ka soo baxda ama berigeeda ah halkaas ayuu sheekhu ku barbaaray duruustiisii iyo waxbarashadiisii hoosena halkaasuu ku soo qaatay kadib waxa u soo wareegay riyaad magaalada la yidhaahdo halkaas ayuu thaanawiyadii kaga baxay macad thaanawiya oo almelik binu cabdilcasiis la yidhaahdo oo riyaad ahaa waxa uu galay dabeetana jaamacadda la yidhaahdo jaamicat اlimaam maxamed bin sacuud alislaamiya qism usuul اdiin ayuu galay halkaas ayuu ka baxay magister buu markaa iyadana ka qaatay waxaanu ku qaatay alxikmatu fi dacwati ilى اllah oo kitaab aad iyo laxaad u qayimo hal mujalladoo hadda aan banhayo digtooraaga jaamacadda lafdeediibuu ayana ka qaatay waxaanu ku qaatay fiqu dacwa min saxiixi اlbukhaari ayuu ku qaatay waxa uu haystaa weliba saddex ijaaso ayuu haystay oo xagga qur'aankana iyadana lagu siiyey waxa uu leeyahay sheekhu uu lahaa allahu naxariisi hadda waa dhintee mu'alafaad iyo kutub aada u nafci badan oo culumta sharciga ahee kala gedisan uu ka alifay waxaanay gaadhaa ilaa siddeetan iyo sagaal kitaab oo dhammaantood kutub wada qayimahoo wada qiimale ah ayuu sheekhu ka tegey waxaan u geeriyooday ilaahay u naxariisto raxmatan waasicae kowdii oktoobar laba kun iyo siddeed iyo tobankii maalinta dhaweyto aynu soo dhaafnay ayuu sheekhu geeriyooday ilaahay u naxariisto raxmatan waasica kitaabkan haddaba xisnu muslim ee uu qoray waa kitaab ummadda muslimiinta ah kala kulmay qabuul iyo aqbal iyo oggolaansho aada u waasic ah oo weyn isagoo aada u yaroo kooban waxaa laga yaabaa inaanad helin guri muslima oo cid uu wax akhridaa ay joogto ilaa waxaad ka heli kitaabka xis muslimka bal waxaa la arkaa inaanad qof muslima oo dee wax akhriyo oo nuskhad ka haysanin inaad aragtaana waa yar tahay bal qaabilidda ay dadku qaabileen darteed luqaad fara badan iyo luqado kala gedisan ayaa loo turjumay oo dadkii marka aan carabida garanaynin loogu turjumay kitaabku waxa uu leeyahay hal sharax oo keliya sharaxaana waxaa sharaxay majdi binu cabdilwahaab alaxmed waxa weeye waa sharaxa waa halkaa mujalad ayuu sharaxiisu leeyahay waxa dabcadan aan hayo oo dabcad iska ladana markaa iska leh waa dabcad markaa waxoogay iska yar fiican halkeennana waxa yaalla markaa dhowr dabcadood baa iyaguna ka yaalla oo laakiin aan tayadooda aanay sii yar wanaagsanayn marka ninkaa sheekhaan idiin sheegay ayaana markaa kitaabka sharxay sheekh oo nool buu sharxay markii uu dabeetano sheekhu ka warheeray sharxaasi inuu jiro nuskhada laysoo diray buui nuskadii markii loo soo diray wuxuu ku arkay waxoogay akhtaa'ah ou xagga taawiil ku sameeyey sifaadka ilaahay mowdico kitaaba ka mida ah. masaa'il fiqi oo siduu arkaya sheekhu uu markaa ku khadaay kuwiina markaa sheekhu dabateg ayuu ku sameeyeyoo tasiix ayuu ku sameeyey oo sharaxa ayaa la soo haleeshiiyey markaa qaala musaxixu buu markaa xagga dambe uu ka odhanayaayo haddii aad markaa dhexda ku aragto ma aad xagga ku aragto waxa weeye waa wuxuu haleeshiiyey sheekha markaa saciid bin wahbi alqaxtaani uu haleeshiinayuu ku tadaarugayo ama ku saxayo sheekha markaa shaarixa ah ee majdi bin cabdilwahaab alaxmed uu kaga daba tegey weeye intaa haddaynu ka soo gudubno waxaynu nihi kitaabku waa qismiga adkaarta dikriguna ahmiyad weyn ayuu qofka muslimkaa u leeyahay waxaa lagu tilmaamaa inuu dhufayskiisii uu dee shaydaan shaydaanulinsi iyo shaydaanuljinniba uu ka gelayay inuu yahay kii uu qalbigiisu ku noolaanayay inuu yahay kii jidhkiisu markaa uu quudanayay uu yahay ruuxdiisu markaa kii ay ku liibaanaysay weeye kii uu kaga nabadgelayay shar dhammaantii weeye waxayna tusinayaa ahmiyadda uu leeyahay xadiid imaamu axmed iyo tirmidi ay warinayaan nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi ilaahay yaxya bnu zakariya wuxuu faray shan kelmadood inuu ku dhaqmo reer banu israa'iil la faro inay ku dhaqmaan nabigeena sala la sl ayaa inoo sheegay oo inoo soo guuriyey taasoo markaa innagana laynooga baahan yahay inaynu ku dhaqanno waxaa ka mid ahayd waa amurukum an tadkurullaaha waxaan idin farayaa buu hi inaa ilaahay xusaan fa ina midla daalika kaasi wuxuu ka dhigan yahay xuska ilaahay nin cadow uu markaa soo raadsaday oo si deg dega uu raadkiisa u dabagurayo u eryanayo dabeetana ninkii xisli iyo dhufaysuu yimi oo uu nafdiisii markaa halkaa geliyo cadowgii ku raad joogay ee sida deg dega u eeganayey uu halkaa kaga ilaaliyey kadalika alcabdu laa yaxrusu laa yaxrusu nafsa saasoo kale addoonku nafdiisa ka ilaalin maayo min ashayطaani ila bidikri اllahi tacaala ama laa yuxarisu nafsahu min ashayطaani ila bidikri اllah qofku shaydaankii waa cadow daba taagan oo eryanaya oo inuu waxyeelayo doonaya waxa uu nafdiisa kaga ilaalinaya ama dhufaysku ka gelaya waxa weeye ilaahay xuskiisa bal u fiirso nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi marka uu qofku ka baxay gurigiisa ou idhahda bismi illaahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billaah intaa markuu yidhaahdo gurigiisa markuu ka sii baxayo waxaa lagu odhanayaa hudiita wa kufiita wa wuqiita waa lagu hanuuniyey oo waa lagu kaafiyey oo waa lagu ilaaliyey dabeetana shaydaankii ku lamaanaayee doonaya inuu lumiyaa iskaga dheeraanaya shaydaan kale ayaa wuxuu ku odhanayaa kayfa birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya waar xaalkiinu xaalkaagu seebuu noqon maxaad ku samayn maxaad yeeli qof la ilaa la hanuuniyey oo la kaafiye ilaahay kaafiyey oo la ilaaliyey ha ku habsaamine miduun iska soo boodo kabaa un soo illaday oo markaa iska soo taw yidhi markuu markaa iska soo baxayey kan gaar baa ku wareegsane ka ordo dabagalo kana ku absaabire iskaga tag yacni waa ahmiyadda uu leeyahay dikrigu habeenkii markaad gurigaaga soo gasho eed bismillaahi tidhaahdo wuxuu odhanayaa shaydaankii meelaad gashaan ma jiro macaawa meelaad baridaani ma jiro markuu cuntadii bilaabayo subxaanallahi hadduu yidhaahdo cuntana idinbada taallaba odhanayaa haddaad laakiin gurigii bislaan iskaga soo gasho cuntadii aada iskaga bilowdo wuu kula soo geli oo waa kula seexanaya oo cuntadiibuu kula cunaya oo hawlahaygii intaa ka dambeeyeyna waa kula mushaarakaynaya idan markaa digrigu ahmiyaddaa iyo qiimahaasuu leeyahay kitaabkanna waa kitaabka aynu sheegnay waa kitaab siduu sheekhubay inoo sheegi doono aad iyo laxaad u fudud uu kuna ururiyey adkaartii markaa qofka looga baahnaa dee intii uu noloshiisa oo dhan xaalad kasta iyo xilli kasta uu ku sugan yahay wixii dikri ahaayo mashruuc ahaa ayuu ku soo ururiyey qaabka iyo kayfiyada aynu u dhigayno hore mar hore masaajidka casar baan ka dhigi jiro o aan ka dhameeyo ilaa labaatan saacadood aan ku dhigay insha allahu tacaala maadaama oo markaa dadka eh, dee badiyoodu aanay casarkii waxba hareerin baan markaa dhextaal ahaan aan uga dhigay yacni kitaabkan inaynu xilligan maqribka dabadiya inaynu qaadanno ee dalabatulcilmigana muhiim buu dikriga ilaahay u yahay waxaa laga yaaba dalabatulcilmigu inay iskaga mashquulaan wax akhriskaasuna ay sunnaha basashadiisa iyo adkaarta iyo inay in badan ay iska halmaamaan markaa waa u muhiim markaa adkaartu qaabkaynu akhriyi doonaana insha allahu tacaala dee innaga oo markaa adkaarta sheegi doonaa haddana waxaynu raacin doonaa laba arrimood digrigeenu siduu ku yimi oo sababtii uu ku yimi waynu tilmaami doonaa insha allahu tacaala waxaa kalooaynu tilmaami doonaa bal digrigaa marka aad yacni aada xuso eed ilaahay digrigaa ku xuso waxaad iyadana ka helaysana insha allahu tacaala waynu xusi doonaa waana muhiim bal siduu ku soo baxayna inaad ogaato waxaad ka helaysana inaad ogaato marka waxaad ka helaysa aada ogaatay fudaydka uu dikrigaasi leeyahay iyo waxaad ku helaysa weynadeeda waxay noqonaysaa xaafis iyo shay markaa kugu dhiirigeliya inaad markaa aad dikrigii ku dadaasho sidaas baynu insha allahu tacaala aynu akrin doonaa waxaanaynu ka bilaabaynaa muqadamada iyo hordhaca kitaabka kitaab haddii la bilaabayo muqadamada iyo hordhaca ayaa laga bilaabaa lagama bilaabo un markaa meelaha dhexe ama meelaha markaa dee kitaabka maqsuudkiisu inuu ka bilaabmayo lagama bilaabo ee waxaa laga bilaabo hordhaca hordhacaas markaad ka soo bilowdaa waad fahmaysaa yacni kitaabkan sheekhii qoray iyo wuxuu ku talagalay iyo siduu yahay iyo xataa kutubta qaarkood baa istilaaxaad u sameeya masala iminka haddaynaan kitaab kaleba sii gaadhin buluuqulmaraamka oo kale imaam ibn xajar markuu alifayo wuxuu ku odhanayaa muqadamadiisa haddaan gudaa rawaahu lkhamsa intaasaanu jeeda haddaan gudaa rawaahu sabca ayaa wariyey intaasaanu la jeedaa markaa hordhacu waa furaha kitaabka markaa hordhaca lagama tago ee waanu runtii wuu jaray shaarixan kitaabka sharxay laakiin sheekha ayaa dib ugu socoliyey matniyadan a ah haysataanna muqadamadu way ku taallaa bismi اllahi الraxmaan الraxiim bismi illaahi allah magaciisa ayaan ku bilaabaya oon ku alifaya alli araxmaani naxariisanaya naxariista waasica alraxiimi allihii naxariisanayay naxariista khaaska ah aam ina alxamda mahadin lilaahi ilaahay bay u sugnaatay naxmaduhu ilaahay waa mahadinaynaa wanastaciinuhu isaga ayaan ka doonaynaa wanastakfiruhu dembi dhaaf ayaan weydiisanaynaa wanacuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan gelaynaa min shuruuri anfusina naba-iga shararkooda ayaan ka magan gelaynaa wa sayi-aati acmaalna iyo acmaashayada sayi-aadkooda iyo xumaantooda man yahdi illaahu qofka ilaahay hanuuniyo falaa mudila lahu mid lumin uma sugnaanin waman yudlil ka uu lumiyana falaa haadiya lahu cid hanuunini uma sugnaanin wa ashhadu waxaan qirayaa an ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allaahu ilaahay mooyaane waxdahu xaaluu kelidii yahay laa shariika weelahuma sugnaanin wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxamadan cabduhu addoonkiisa iyo wa rasuuluhu ergeygiisa inuu yahay sala allaahu allaha ammaano calayhi korgiisa wa calaa aalihi iyo aalkiisii wa asxaabihi iyo asxaabtiisiiba waman tabicahum iyo ciddii ku raacday biixsaanin wanaag ilaa yowmi ddiini wasalama ha nabadgeliya tasliiman kasiiran nabadgelin fara badan sheekhu waa khudbaة اlxaaja ayuu inoogu bilaabay wuxu uhi ina alxamda lilah mahadi ilaahay bay u sugnaatay naxmaduhu ilaahay waa mahadinaynaa jumla ismiya iyo jumla ficliya ayuu labadaba ilaahay uu ku mahadiyo midna hubuut bay tilmaamaysaa midna tajadud hubuud iyo dawaam midna tajadud iyo xuduud iyo cusboonaansho ayay markaa tusinaysaa mahad ilaahay bay u sugnaatay naxmaduhu annaguna waa mahadinaynaa wanastaciinuhu ilaahay isaga ayaan kaalmo ka doonaynaa oo wayda sacante fastacin billaah markaad kaalmo doonaysa ilaahay baa kaalmo laga doonaya la weydiistaa wanastakfirhu ilaahay isaga ayaan dembi dhaaf weydiisanaynaa dembiyaalkayaga inuu dhaafo wanacuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan gelaynaa min shuruuri anfusina nafa iyaga shararkooda waayo nafahenu shar bay leeyihiin qaar yacni xumaanta ku oo wixii xumaan markaa ku horkacaya weeye wixii wanaagsanaana markaa ka gaabinaya wa sayi-aati acmaalina iyo acmaalina sayi acmaashayada acmaasheeda xunxun ayaan ilaahay ka magan gelaynaa waayo waxaa ilaahay dee waa mid caadila oo dadka ma dulmiyo waxa ay qofka dee adduunyada dhibaata ugu soo gaaraysa ama aakhiro u cadaab iyo cuqubo ugu mudanaya waxa weeye waa camalkiisa xun ee uu samaynayo weeye man yahdi illaahu qofka ilaahay hanuuniyo falaa mudila low cid lumini ma jiro cid luminaysaa ma jiro qofka ilaahay hanuuniyo waman yudlil cidduu ilaahay lumiyo ee lumid markaasu u qadaro ee xumaan markaa ku jira darreed ugu qadarana falaa haadiya lahu cid hanuuninayso waddada kusoo wecinaysaa ma jirto waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ama ilaahu xaqi aanu jirin ila allahu alla mooyaane waxdaw xaaluu kelida yahay laa shariika la wax wehela oo markaa weheliyaana aanu jirin wa ashhadu waxaa kaloon qirayaayoon caddaynayaana anna moxameda nabi moxamed cabduhu warasuuluhu addoonkiisa iyo rasuulkiisa inuu yahay ilaahay baa maqaamaadkii ugu muhiimsanaa addoonnimo ku sifeeyey rasuulkiisa moxamed ah subxaana aladii asraa bicabdihi tabaaraka ladi nasla alfurqaana calaa cabdihi yacni maqaamyada waaweyn hadday tahay maqaamkii israaga hadday tahay maqaamkii waxyiga hadday tahay maqaamkii soo dejinta maqaamkii cibaadada mid walba ilaahay wuxuu ku sibeeyey addoonnimo yacni halkaasi waxay tilmaamaysaa inaanu qofka laga nebi maxamed aan laga sarraysiinin martabadiisa oo waa addoon xagga ilaahay wa rasuulu waa ergeygiisii uu dirtay sidaa daraaddeed baa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa madxigayga iyo ammaandayda ha ugu xeel dheeraanina sida ay nasaari ciise ugu xeel dheeraatay anigu addoonkii ilaah iyo rasuulkiisi baan ahay waxaad tidhaahdaan cabdullahi warasuul addoonkii ilaah iyo rasuulkiisi weeye sala allahu alla ha ammaano calayhi nebiga korkiisa iyo wacalaa calaa aalihi aalkiisi iyo xigtadiisiiba wa asxaabi iyo asxaabtiisiiba waman tabicahum iyo cidda ku raacday dee aalka iyo asxaabtaa cidii kuna ay bixsaanin wanaag ilaa yowm اdiini ilaa maalinta jazaagiyo abaalmarinta waslama tasliima kaiira amaa bacdu buuhi intaa kadib fahaadaa kitaabkani mukhtasaru waa kitaab la gaabiyey ikhtasartu waxaan ka soo gaabsaday min kitaabii aلdikri wالducaa wاlcilaaj biالruqa min alkitaabi waالsunna kitaabkaa la yidhaahdo aلdikru wالducaa wاlcilaaju biالruqa min alkitaabi wasunna ayaan ka soo gaabsay buuhi ikhtasartu fiihi qisma aladkaar qeybtii adkaarta ayaan ka soo gaabsadoo ka soo qaatay liyakuuna si u noqdo khafiifa alxamli fi lasfaari safarada iyo socdaallada mid qaadashadiisu ay fududdahay waxaa sheekhu leeyahay fahaada haddii la yidhaahdo hadalkana horeeyeyna dee waxaanaan soo wada weeye haddii intuu intaa qoray dabadiibay markaa khudbaddani uu yidhina waxa weeye dee wax maxsuusa buu tilmaamayaayo kitaabkan halka yaalla noqon mukhtasarun waa mid la gaabiyo ikhtasartu min kitaabi adikri waadducaa walcilaaj biruqa min alkitaabi wasunna ayaan ka soo gaabiyey kitaabkaasi waa kitaabka a hadda arkaysaan waa afar mujalad oo intaa laaleeg weeye muddo dheer baan raadinayay barnaweyd baan maktabad jiddo ku taalla maktabatu ibnuljawsi la yidhaah baan ayaa nuskadaa ka soo helay afar mujallad ayuu ku daabacan yahay waa kitaabaha kitaabku ka soo gaabiyey ikhtasartu fiihi waxaanan ku soo gaabsaday buuhi mukhtasarkan qism aladkaari qeybtii adkaarta uun liyakuuna khafiifa alxamli fi lasfaar si uu u noqdo mid qaadashadii safarada la qaata ay fududahay oo jeebada la yskaga gashado oo dad badan buu dee jeebadaha ugu jiraa allah u naxariistee nin dhintay oo siciid duur la odhan jiray oo baarlamaankeennii horena ku jiri jiray ayaa maalin ila yar wuxuu yidhi wadaadadu beryihii hore markay saa u foorarsadaan ama kitaab yaroo qur-aan soddonka ama digri baa halkaa ka soo dhici jiray buuli imika ama mobile baa kasoo soo dhacaya buu i ama waxaa kasoo soo dhacaya calculator markaasaa labadiiba kasoo soo saaray masar wallahi waa kuwa labadiiba waa kuwa marka yani jeebadahaasaa la yskaga haysan jiray baryahana kitaabka yaraa qur-aanka ahaaye jeebadaha lagu wada siin jiray mar walba laga akhrisan jiray iyo adkaardii dee waxaad moodaa raggii inuu mashquul kala galayoo markaa waxyaalo kala marka waxyaala kale saciid warsheega la naxariiste hayaa ayaa soo bedelay markaasi jeebadaha markaa la ysaga gashado waqad iqtasartu waxaan ku gaabsaday buu dhi calaa matni dikri dikriga matnigiisii waktafaytu waxaan ku kaaftoomay fii takhriijii soo saaridiisana bidikri masderin hal masder iyo meeshii laga soo qaatay mid qura aw masderaynaya ama laba oo mimaa kii ka haday wujida la helay fil asli asli kitaabka asalkaa laga helay waman araada qofka doona macrifata saxaabiyi saxaabiga garashadiisa qofka doona ow ziyaadata fi takhriiji ama takhriijka iyo soo saarida dheeraad ka doona fa calayhi waxaa koraysaa birrujuuc ila alasli inuu asalka u noqdo wuxuu leeyahay sheekhu waqad iqtasartu calaa matni dikri waxaan ku gaabsaday uun matnigii dikriga walmatnu mantaha ilayhi sanadu waa kii suyuudi alfiyisa kulaa walmatnu mantaha ilayhi sanadu markan la soo wado ee yacni culimadii dee xadiidku ay leeyahay xadadanaa fulaan wa fulaan wa hebel baa noo warramay hebelna hebel bau warramay marka sanadkaa la soo wado matnigu waxa weeye inda rasuulka ilaahay baa si aha ama rasuulka ilaahay baa sidaa yidhi hadalkaasaa matniga noqonaya markaa matnigii ayuu maan ku gaabsaday waktafaytu waxa kaloon ku gaabdamay fii takhriiji soo saaridiisa takhriijku waxa weeye sheegidda xadiidga cidda warisay la sheegayo bidikri masderin hal kitaab masderna waa dee meelaha xadiidka laga soo qaadanayo masaadirta iyo kutubta waaweyn ee xadiidga bidikri masarin hal masder ama hal kitaab sheegidii ayaan markaa ku gaafdoomay ow masarayni oo mimaa kii ka aday wujida fil asli asalka laga helay wixii aan asalka ku xusay ee kitaabkan asalka ku xusnaaye laga helayay ayuunbaa mid ama laba ka soo qaatay waman araada ka doona macrifata saxaabiyi saxaabigan xadiidka wariyey aw ziyaadatan fi takhriiji ama takhriijka in ziyaado iyo cidda badan ee soo saartay iyo duruqdiisa iyo wixii laga yidhi fa calayhi birujuuc ila alasli waa inuu noqdo asalka oo ah kitaabka runtiina yani xadiid walba inta a'immada soo saartay hadduu saxiixan yahay haddii uu asxaabu sura yahay hadduu masaaliidda ku jiro yacnii qaybahaasoo dhan way wada oofsanayaanu mid waliba duruqdiisa ayay markaa xadiidka ku oofsanayaan wa as'alu اllaha caza wajal ilaahay waxaan weydiinaysanayaa waxaan ilaahay weydiinayaa biasmaa'ihi اlxusnaa magacyaalkiisa wanaagga badan wa sifaati اlculaa iyo sifooyinkiisa sarreeya an yajcalahu inuu ka yeela khaalisan liwajhi اlkariim wejigiisa kariimkaa mid u khaalisa wa an yanfacanii bi inugaal fii xayaati noloshayda wa bacda mamaati iyo geeradayda kadibba wa an yanfaca bihi inuu ku anfaco man qara'u ka akhriya ow tabacu ama taabaca ow kaana sababan fii nashrihi ama faafidiisa sababun muuqdaa inahu subxaanahu waliyu daalika kaaka weligiisa arrintaa tawalinaya eele weeye walqaadiru calayka karaya weeye wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabica biixsaan ila ywm ddiin waxaa sheekhu leeyahay waas'al اllaha caza wajal ilaahay waxaan weydiin biasmaa'ihi اlxusnaa magacyadiisa wa wanaagsan walilaahi alasmaa'u اlxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyaal wanaagsan buu leeyahay oo ay tahay in lagu baryo ilahay lagu weydiiso wa sifaati lculaa iyo sibooyinkiisa sareeya waxaan weydiisanaya yajcaluhu khaalisan liwajhi اlkariim inuu inuu ka yeelo mid khaaliso ah wejigiisa kariimka oo isaga uun dadkii aan ula jeedo ee wax kale aanan ula jeedin wa an yanfacanii bihi inuu igu anfiyo xayaatii intaan noolahay inuu igu anfaco ila cilmigu faafiyey weeye oo ilaahay igu ilaaliyo oo igu barakeeyo wa bacda mamaati iyo geeridayda dabadeedba ilaahay inuu igu anfaco ajrigiisu ii socdo dee waa kaa maanta isagoo dhintay baynu akhriyaynaa intii uu noolaana ilaahay baa dee ummadda ku anfacayoo waa ka adduunka aynu sheegaynay guri muslimleya ama qof muse wax aqriya oo aan haysanini inaanu jirin alxamdulillah ilaahay baa mahadle kutubta imaamu nawowi ayaa kutubta ilaahay uu siiyey qabuulha ka midoo isaguna nin mukhlisa buu ahaa si aynu ilaahay uga malaysanayno sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhi faransiiska magaalada baris la yidhaha beledhawid kitaabkii ugu iibka badnaa kitaabka xadiidu arbiciinka ayuu noqday ma jiro qof muslima oo gurigiisa ama aanu olin riyaad saalixiin ama markaa xadiidu arbiciin aanu olin ma jiro sheekh maxamed saale cuthaymiin baa wuxuu ilaahay baryay jiray ilaahay ilaahayow kutubtayda mid ka mida waxaad ka dhigtaa sida kutubta imaamu nawowi buu odhan jiray ilaahu saasoo kale ka dhig mid sidaa markaa ummaddu ay u aqbasho oy meel walba ugu haysato markaa kutub badan uu leeyahay baa ilaahay isagana saa u ka dhigay wa an yanfaca bihi inuu ku anfacaan weydiisa man qara'u ka akhriyey aw tabacahu taabacay aw kaana sababan fii nashrihi faafintiisa sabab u ahaa waxaana in badan ku arkay markaa sheekhu isagoo leh qofkii markaa daabacaya ee bilaash u qaybinaya fasax buu yahay laakiin waa inuu dusha kaga qoraa waqfun lilaahi tacaala waa inuu kaga qoraa laakiin ninka ka ganacsanaya iibsanayaa dee waa inuu sheekha markaa idan ka qaataayo dee isagana wax ka siiya laakiin maanta dee meel walba waa gashay waxoogii markaa dee isweydaarintiio kutubtii markaa diinta ayaa markaa ee dadku ay ku tamceen ayaa la iska daabacanaya la iska iibinaya la iska daldalanaya innahu subxaana waliyu daalika kaa markaa ka weligiisa walqaadiru calayhi ee karaya weeye inuu markaa ku anfaco aniga iyo markaa ciddii dee markaa ka qayb qaadataba wasala allahu allaha ha ammaan wasalama ha nabadgeliyo calaa nabiyina maxamed nabigeena moxamed aha wa calaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowm اddiin almualif saciid binu cali bin waabi alqaxtaani xurira waxaa la qoray fii shahri safar albun arbacamiya tisca waa afar kun afar boqol iyo sagaalkii ayuu sheekhu markaa qoray dariska qaybtooda halkaa inoogu jirto wallahu aclam